bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd fayqul الmuأlif raximah اllah taعalى fasl wتuqطc yad الsariqi bثalaaثi sharaaئط wuxuu meeshan ka guda gelayaa xadka sariqada yacni xatooyada marka wax la xado xadka ay shareecadu u dejisay ruuxa waxxada ayib xuduuddan asal ahaan waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo shanta maslaxa ee waaweyn oo aadamuhu uusan jiri la-aantood jiri karin maalan waxaan soo marnay xadka qisaasta ruuxii ruux diloo kasu dila in la qisaaso xadkaa waxaa lagu ilaalinayaa nafta aadamaha waxaan u tegi doonaa xadka riddada ruuxa diinta ka baxa xadkiisa oo in la dilaa ayadana waxaa lagu ilaalinayaa diintaa lagu ilaalinayaa daruurada u horraysa waayo yani daruuraat alkhamsa la yidhaahdaa waa diinta iyo nafta iyo caqliga iyo cirdiga ama taranka iyo maalka iyo xoolaha shanta daruuraa la yidhaahdaaye waaweyn xuduudaha shareecadu dejisay zawaajirta ah inta badan shantaasay waardiyeynayaan diinta waxaa lagu waardiyeeyaa waa xaddu ridda naftana waxaa lagu rawaardiyeeyaa xaddu lqisaas cirdiga iyo sharafka dadkana waxaa lagu ilaaliyaa xaddu lqadfigaan soo marnay ruuxii ruux qadfo oo zina ku sheega caqligana waxaa lagu ilaaliyaa yah xaddu shurbi alkhamr khamrada cabitaankeeda xadda loo dejiyey fartan jeedal ama siddeetan jeedal ah iyadana caqligaa lagu ilaalinaya lagu waardiinaya xoolahana waxaa lagu waardiyeynayaa xaddu sariqa oo tan hadda aan bilaabaynaa xatooyada iyo xaddeedana waxaa lagu ilaalinaya lagu xifdinayaa xoolaha xuduuddu marka daruuraadka shantaa bay xifdisaa oy ilaalinaysaa macnaha wuxuu yidhi marka watuqtacu waa la goynayaa yadu saariqi kii tuugga ahaa gacantiisaa la goynayaa bialaai sharaa'ita saddex sharti sababtood baa lagu goynayaa saddex sharti haddii la helo gacantiisa waa la jari ninkii waxaday ayb saariqa waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa xoolo uusan lahayn qaatay si qarsoodi ana ku qaatay meeshii xoolahaasi la dhigana curfiga ka qaatay xadgudubna ku qaatay intaa markii la heluu saariqi hadduu xoolihii qaato laakiin si badrheera uu u qaato ma aha saariq maaha kaa waa qaasib waay waa nin wax dhacay gacangooyo ma leh wa kadalika hadduu xoolihii qaatay laakiin meeshii la gelin jiray meel alhayn buu ka qaatay bannaanadaasuu ka helay ruuxii lahaa baa iska dayacay ayadana saariq ma aha marka shuruud buu leeyahay saariqa marka la leeyahay yani wax weeyaan xaddanna uu yeelanayo ayb an yakuuna waa inuu yahay shuruudihii shardiga koobaadii an yakuuna waa inuu yahay baaliqan mid qaangaadh ah ilmaha yarkaa hadduu waxado gacan lama gooyo caaqilan oo haddana caqli loo wax garanaya hadduu waalan yahay ama miyirkiisu maqan yahay markaa isagana yacni gacanta lama gooyo hadduu waxado wa an yasriqa waa inuu xado nisaaban xoolo gaadhaya qadarkii gacangooyada nisaabkaasoo qiimatuhu qiimahiisu rubcu diinaarin diinaar rubci uu yahay xatooyo kasta gacanta looma jaro laakiin xoolaha markii la xado gacanta la goynayahay oo ruuxa xadkaa la marinayo nisaab iyo qadar bay leeyihin qadarka hadday gaadhaan unbaa um, um gacanta la jari nisaabkuna waxa weeyaan ama qadarkaas waa xoolo qiimahoodu dhan yihiin rubcu diinaar rubcu diinaarku waxa weeyaan diinaar afar meelood loo qaybiyey meeshii ayib oo waxay noqonaysaa hadda marka loo bedelo maqaayiista casriga in la isticmaalo wuxuu noqonayaa hal giraam iyo wax yar hal giraam oo dahaba wax u dhigma bimacnaa waa afar kun shan kun meelahaas waay sooma hadda ya mise dahab leyni lama jooga dahabku maalmahan meeqa way giraamkiisa soo dhacay adiga xuduuddaa un ah ninka maalan hadda meelaheennan yaani kun shilin xaday ama laba kun xaday diinaar ma gaadhsiisan ama shay qiimahaasoo kale le xaday rubu diinaar ma gaadhsiisan wabitaali gacanta la goyn maayo si kale ha loo tacsiiro laakiin ma gaadhin xoolaha uu xaday qiyaastii ama qiimihii gacanta lagu goyn lahaa ayib taana xadiidka nebigaa tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh qur-aanku waa ilaaqayo isagu wuxuu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma ninka waxaday iyo haweenta waxaday labada gacmood gooye wuu oo xoolahay xadeen xad uma sheegin qur-aanku laakiin xadiidka nebiga uu sheegay salawaatu rabbi waslamu caleyh xadiidka bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen min xadiidi caaisha ayaa sidaa uu tilmaamaya ayb min xirzi milihi waa inuu ka xado xoolahaas kuwa la midka ah meesha lagu ilaaliyo waa shardi xirsulmiliga horaan usoo baranay soo ma xoolo walba nooc walba xoolaha ka mida caadatan meel lagu xifdiyay leeyihin meel la geliyey leeyihin yaa meeshii la gelin jiray hadduu ka qaatoo ka xado unbaa gacanta la goynaya haddii xoolaha meeshii la gelin jiray caadatan meelaan ahayn uu ka qaato markaasi gacanta la jari maayo shardiga kalmacna waxa wey yadana min xirzi milihi waa inuu ka xado ayb xirzulmiligaasi xadididdiisa waxaa loo celinayaa curfiga laanna way isbedeshaa lacagta meesha la gashado waa isbedeshaa mujtamacaadku markay isbedela waa kala duwan yihiin dahabka meesha la gashado xoolaha nool xaggee lagu xalgeliya yani curfigaa loo celinaya meeshani meeshii ma tahay xoolahan lagu ilaalin laha ayb laa milka lahu fiihi laa milka wax milki ah lahu isagu uusan u sugnaanin fiihi xoolaha dhexdooda waa inuusan milki ku lahayn xoolahaas waa inuusan wax ka lahayn hadduu xoolaha wax ku leeyahay oo xoolihii uu wax ku lahaa wax ka xado ayadana markaa gacanta la goyn maayo maalan xoolaha shirku ku yahay dad buu kala dhexeeyaa xoolihii shirkadda lagu ahaa buu aayar wax ka xaday kuwiisiina way ku jireen markaa gacanta laga jari maayo sababtu maxay tahay lianna waxaan loo jaraynin markaasi waxaan loo jaraynin lianna shubha meesha ku jirta xuduudda shareecadana shubahaadkaa lagu baajiyaa soo ma marka gacanta la goyn maayo walaa shubhata wax shubha a waa inaysan jirin sidoo kale fii maali lmasruuqi midka laga xaday xoolihiisa minhu xaggiisa fii maali lmasruuqi minhu midka wax laga xaday xoolihiisa ninkan wax xaday waa inuusan shubha ku lahayn waa inuusan yani wax uun yani isa siin ama e, shubha ah shubha waa inaysan jirin uu ku isleeyahay xoolahani ee uu ku sheeganayo maalan shubhadaasi waay waxay ku sheegaan haddii e, waalidku xoolaha ilmihiisa uu xado gacanta la jari maayo lianna lahu shubhatu milkin fii maali waladihi wakadalika ilmuhu hadduu waalidka xoolihiisa uu wax ka xado ayadana gacanta la goyn maayo sababt maxay tahay lianna shubhatu milki baa ku jirto maadaama ilmuhu masruuf iyo biil uu waalidka ku lahaa xooluhuuba laga yaabo inuu wax ku yeesho xaq baa laga yaba meesha inuu ku yeesho soo ma ama nin baa dulmi tirsanayo xoolo in laga qaatay buu sheeganaya ninkii uu xoolaha ku tirsanahayu si kale wax uga soo saaran waayo kadibna xoolihiisii hoosta ka xaday ya markaasi waxa weeyaan shubha jirta shubhatu milkintaas ama waxoogaagaa sheegashada ruuxu istusayo inuu weeshan xaq ku leeyahay taasa hadday jirtana iyadana gacanta la goyn maayo ayib wa tuqtacu waa la goynayaa yadlyumna yaduhu lyumna haddaba markii yani shuruudihii la helo sideebaa gacmihiisa ilaan gacmuhu baa badan yihin gacmaha see loo kala jaraya tee la hormarinaya wa tuqtacu waa la goynayaa yaduhu gacantiisa alyumna ee midigta min mifsali ilkuuc cumacumta kala goyskeedaa laga goynaya yacani kuuca waa tan horadiin soo sheegay sooma laa yacrifu kuucahu min buucihi kuuca kee waa ya kuucu waa laftan muxuu ahay e, e, suulka markaad kor u raacdo laftaas meesha kala goyska ah kor u soo taagan ayaa la yidhaahdaa kuuc la yidhaahda yaa midda taasoo kale ee ku taalla lugtana waxa la yidhaha buuc ayib marka waxaa laga goynayaa adiga kala goyska xumaacumta meesha ay iska galaan dhudhunka ee gacanta iyo kafkeedu meeshay iska galaan halkaasaa laga jaraya ayib min msal kuuc fain saraqa hadduu xado aaniyan mar labaad buu xaday gacantii midigtayd baa la jaray gacantii markii la jaray mar labaad buu xatooyadii ku noqday quicad waxaa la goynayaa rijluhu lugtiisaa la goynayaa alyusraa ee bidixda ah gacanta labaad ee bidixdaa la goyn maaye lugtaa lagu hormarayaa oo lugta bidixdaa ayb ayadana waxaa laga jarayaa meesha ay gomadda hoose iyo dhudhunku iska galaan ee kala goyska halkaasaa iyadana laga jaraya ayib fa in saraqa hadduu xado aalian mar saddexaad quطicat waa la goynayaa yaduhu gacantiita alyusraa ee bidixdaa ayib gacanta bidixdaa la goynayaa oo iyadana meeshii baa laga jaraya waxay u daliishadaan ahar malik fi lmuwaطa shaaficina musnadka ku keeno inqiطaac ku jira sanadkiisa ayib nin ree yamaneeda oo gacanta iyo lugta la gooyey ayaa abubakar u yimid abubakar sidiiq buu marka ku soo degay markaasuu wuxuu u sheegtay ninka yaman aad mas-uul uga dhigatay ee guddoomiyaha kaaga abaa ah idulmiyey buuidhi soo dhowow buu ku yidhi abubakar ninkaasi marka waxa weeye gacantii lugta waxaa loo jaray tuugnimo gurigii habeenkii markii la seexiyeyba oo meeshii lagu soo dhoweeyey habeenkii o dhan salaad buu u istaagaa waa tukadaa abubakar baa marka wuxuu yidhi wa abiika maa layluka bilayli saariqin <laughs> wale habeenkaagu habeen nin waxaday uma eka ah, habeen nin istaagahaya habeenkaasi nin tuuga habeenkii uma eka buuri waxoogaa <laughs> wuu yara garaabay <clears throat> muddo haddii la joogayba kuul ay lahaan jirtay asmaa bintu cumays xaaskii abubakr sidiiq kuula isku qurxin jirtay baaba la waayeyba <laughs> ayaa gurigii laga waayay kuushii baa la raadinaya marka dadkii buu ku dhex jira kuushii wax ka raadinaya markaasuu wuxuu leeyahy allaahumma calayka biman bayata ahla hada albeyti saalix buu leehy ilaahu reerkan wanaagsan ninkii gala ee wax ka qaata ilaahu kaas muxuu ahaay musiibo ku keen ah, isagaa ishabaarah mar dambe haddii la raadiyeyba xullidii la raadinahayay nin baa loogu tegay xullida sameeya oo hagaajiyaa loogu tegay war xageed ka keentay nin lug iyo gacan go-an baa ii keenay buui waa la soo qabtay markaasuu qirtay abubakar baa wuxuu yidhi wallaahi la ducaa'uhu calaa nafsihi ashaddu cindii calayhi min sariqatihi buui suu isu habaarayba isagana isagaas habaaray mo habaarku ishabaarhay baaba igala daran buu yidhi xatooyaduu sameeyey aarka inqiaac baa ku jira marka kaasay u deliishanayaanoo goynta iyadaa meelahaasay wax ka raadinayaan fain saraqa hadduu xado raabican mar afraad quicad waa la goynayaa rijluhu gacantiisa alyumna ee midigta ah ayb yacni haddii gacmihii kulli wada jaray waxun buu sii xadayaa waa maxay gacan qaadqaad baratay sooma dhahan ah. ya gacan qaadqaad baratay haddii la gooyo xataa gumudkaa dhaqdhaqaaqay dhahan marka marba waxaan haddaad barato lagaa kari maayo fain saraqa hadduu xado bacda daalika markaa kadib afartii adinba waa la jaray haddana waa sii xaday ma afkuu ku qaatay cuzira markaa waa la tacsiiraya ileen meel la gooye maba hadhine markaa waa la tacsiiriyo waa la edbin ah, karbaash iyo xabis iyo si kale umbaa la yeeli mooye meel damboo lasii jara ma jirto wa wa qiila waxaa la yidhi oo culimmada qaarkood dhaheen yuqtalu waa la dili kaa waaba faaside xubnihii oo dhinto la wada jaray hadduma qaadahay kaa ha la dhaafiya adduunka qaar baa sidaa yidhi laakiin wuxuu leeyahay madhabka dhexdiisa daciif buu ku yahay waqiiladaas sideedaba waqiila haddaad aragto dacfi baa ku jira waqiila waxaa la yidhi ya ayib ninkii la yidhi baaba ninkii yidhi baaba laga gaabsaday daliil inoo hela iska baddahay xadiis baa ku arooray laakiin culimmada qaarkood ay sugayaano marka shanaad ruuxii waxhada dila dhahaya faslun waquaacu ariiqi kuwa jidka gooyaaye calaa arbacati aqsaamin afar qaybood korkooday ahaadeen quaacu ariiq aariiq waxa waaye waa niman is-uruursaday oo awood leh oo qaarkood qaarka kale difaacaya oo isu kaashanaya oo isu huylinaya dadka inay dulmiyaan dadkay meelaha ugu dhuntaan wadooyinka kadibna dadka markay arkaan bay ku soo baxaan xoolahooday ka qaataan mar way laayaan oo ruuxii inay dilaan baa dhici karta dumarkay kufsadaan kuwaasaa la yidhaahdaa qutaacu tariiq kuwan waayahan dambe aan dhahno jirrida iyo meelaha qaarkood soomaalida dayday looga yaqaano meelaha qaarkood looga yaqaano dhuljiif looga yaqaano magacyaha faraha badan nimankaan u dhaqaano ee meelaha istaaga isbaarooyinka dhigta ee dadka xoolahooda qaata haday doonaanna laaya quaacu turuqi kuwaa jidgooyada sameeyaayey calaa arbacati aqsaamin afar qaybood korkooday ahaadeen marka iyaga ficilkooda la fiiriyo iyo waxa ka dhalanaya iyo xadda la marinayo in qataluu hadday wax dilaan oo walam ya'khuduu aynan qaadanin almaala xoolihii ayna qaadanin qutiluu iyagana waa la laynaya jidgooyadii ay ku jireen bay dad ku laayeen wax xoola ah samaysan qaadanin ayagana marka la helo oo la qabto waa la laynaa meeshaa loogu tegi layn unbay leeyihiin ayib leanna waa qisaas soo maha fasaadkoodana waa la suulinayaa dadkay laayeenna waa loo dilayaa fa in qataluu hadday laayaan dadka oy wax dilaan oo wa akhaduu ay qaataan almaala xoolihiina qaataan yacani waxay isku dareen dadna waa laayeen xoolana waa qaateen qutiluu markaa waa la layn wasulibuu waana la daldeli salbiga waxaa la yidhahdaa marka la dilo kadib ayaa inta laba tiir loo dhexaysiiyaa la istaajinaya oo meyd ah baa meydkiisa halkaa la dhigaya waa daldalan yahay markaas waxaa loogu talagalay in eh, cuquubada lagu siyaadiyo dadkuna ku waana qaataan ah, saas weyaan markaad aragto ninkii muxuu ahaay qaaicu ariiq ahaayo inta la dilay meel sudan ama derbi ama muxuu ahaay tiir ku tiirsan oo meydkiisa aada marto dhowr goor soo lagu cibro qaadan maayo saas wa meelaha xuduudda shareecada laga fuliya yani sacuudigaoo kale waxaan ku arkay fuqahaduna wayba sheegaane marka tuuga gacanta laga gooyo gacantiisa meeshaa laga laalaadiyaa yani waxaa laga laalaadinayaa xadhig xadhig meesha ku xidhan baa laga laalaadinaya inta badan masaajidda waaweyn baa xuduudda hortooda lagu waafiya dadkii baa marka sii marayoo soo maray war gacantan meesha laalaada maxay ah nin walba markuu arko gacan meel laalaada yaa ma nin bay kula tahay inuu gacantiis gacantiisa birri meesha ka laalaadin doono darsi baa lagu qaadana ah, saas weya saas daraaddeed waa meelaha adduunka ugu ammaan badan bay ka mid tahay liish lianna aadamuhu waa baqaa aadamaha mufsidkiisa damiirka aan lahayn baqdintaasu wax ku leeyay ayb qutiluu wasulibuu wain akhaduu hadday qaataan almaala xoolaha hadday qaataan oo walam yaqtuluu aynan dilin ya xoola unbay qaateene dad mayna laynin tuqaacu waa la gogoynayaa markaa aydiyahum gacmahooda aydiihim gacmahooda dheh wa arjuluhum iyo lugahoodaa la goynayaa min khilaafin si isdhaafaa loo goynaya ah midigta iyo bidixda yaa mxuuha iyo bidixda iyo midigtaa laysula goynaya macnaha ayb fain akhaafuu hadday cabsi geliyaan asabiila jidka hadday cabsi geliyaan waxba mayna dilin waxna mayna dhicin xoolana mayna qaadanin laakiin dadkay argagax geliyeen jidkii baa laga mari la'ya cabsi bay abuureen marka maxaa la samaynayaa fa in akhaafuu hadday cabsi geliyaan assabiila jidka iyo dadka maraya oo walam ya'khuduu aynan qaadanin maalan xoolo ayna qaadanin oo walam yaqtuluu waxna aynan dilin xubisuu markaa waa la xabisaya waa la xidhayaa wa xusiruu waana la edbinaya inta la soo qaqabtaa markaa xabsiyada la dhigaya weliba waxay leeyihiin meeshii deegaankooda ahaa inaan lagu xidhin baa fiicanoo meel aynan dadka aqooninoo qurabo ku yihiin meel shaa in la geeyo oo lagu xidho ayib kadibna meeshaasay ku xidhnaanayaan ilaa ay towbad keenaan ama isbedelaan ya yaani dhaqan celin baa loo samaynayaa wa ilaa ay isbedelaan oo wixii ka baxaan halkaasay ku xidhnaanayaan ayib sidaasi axkaamta noocaasa waxa ay ka qaatay imaamu shaafic caleyh raxmat ullahi wuxuu ka qaatay aayadda inamaa jazaau aayat lmaa'ida inama jazaءu aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascauna fi اlardi fasaada an yuqataluu an yuqataluu waa markay wax dilaan soo ma aw yusallabuu in la deldelo oo dilkana waa loo raacinaya waa midii labaad soo ma markay wax dilaan xoolana qaataan aw tuqaطaca aydiihim waarjuluhum min khilaafna waa markay xoolo keliya qaataan oyna waxba dilin aw yunfaw min alardi dhulka laga masaafuriyana waa xabsigu hadda ka hadlay ya iyo markaana wuxuu leeyahay waa marka ay xoolo keliya xoba aynan qaadanin lakiin dadka xabsi geliyaan sidaasuu imaamku u kala qaadaya culimmada qaar ka midana si kale u dhigayaan aayadda u fahmeen waman taaba ruuxiis toobadkeena oo minhum iyaga ka mida kuwa qutaacu ariiqa ah ninkii toobadkeena qabla alqudrati karid ka hor calayhi korkiisa la karay intaan gacanta uusan gelinoo awood loo helin ya oo aan la soo qabanin buu ka soo noqday wixiiba qabla alqudrati calayhi intaan korkiisa awood lagu soo qabto loo helin oo aan la soo qabanin ayuu ka soo noqdo toobad keenay saqatat waxaa dhacaysa canhu xaggiisa alxuduudu xadihii waa ka dhacaya xuduuddii haddaan soo tilmaannay ha la dilo ha la xidho gacanta ha la gooyo wixii oo dhan isaga waa ka dhacaya marba hadduu toobad keeno laakiin maxaa lagu samaynayaa wa ukhida waa laga qaadi ukhida waa loo qaban bilxuquuqi xuquuqdiisa waa loo qabanaya sax xaddii waa laga cafin laakiin xuquuqdii aadamaha ee uu galay taa laga ye laga cafin maayo ayib xuquuqdii tasarufkiisa ka dhalatay waa maalan hadduu cid dilay ciddii uu dilay ay timaadoo yidhaahdo hanaloo qisaaso waa la qisaasi xooluu qaatay xoolihii uu qaatay ciddii lahayd hadday dalbato waa laga qaadi wixii xuquuq aadami ah saa ku dhici mayso laakiin xaddii sharciga ee kale ayaa ka dhacaysa ayib ayadda taa ku xigtaa tilmaamayso ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faclamuu ana allaha hafuur raxiim intaydaan awood u helin hadday iska soo noqdaan ama soo wada noqdaan ilaahay waa dhaafaa dembiga faslun waman qusida biadan ruuxii loola qasto ayb waman qusida ruuxii loola qasto biadan dhib loola qasto fii nafsihi naftiisa dhexdeeda aw maalihi xoolihiisa aw xariimihi ama ehelkiisa cid baa kuu soo qasato kusoo raadsata dhib bay kula maaganta naftaadu dhib la maaganya inuu ku dilo ama dhibaato ku gaadhsiyo ama xoolaha inuu kaa qaatuu rabaa ama xariimkaaga iyo ehelkaaga ayuu ku socdaa ciddii saasoo kale loogu soo qasto oo faqaata la dagaalama can dalika arrinkaa ka dagaalamo isdifaaca oo waqatala sidaa ku dila ciddii yani usoo qasaday falaa damaana calayhi korkiisa wax damaanadii ma ahaan yani haddii lagu soo doonto yah oo lagaa gardaran yahay oo ruux naftaadiiyo xoolahaaga iyo ehelkaaga ku socda xaaskaaga iyo gabdhahaaga iyo dadkaa mas-uuliyadda aad mas-uulka ka tahay doonaya waad iska celin waad la dagaalami haddaad dishana diyo laguguma leh qisaasna laguguma leh kafaarana laguma leh bimacnaa waxa weeyaan falaa damaana calayhi maxaa damaanadayna u lahayn leanna shareecadu waxay kuu idantay wixii ka dhashay damaanadii kama dhalato ah, yani waxaa la yidhaahdaa laa damaana fi lma'duuni sharcan wixii shareeca kuu idantay wixii ka dhashaayay damaanad ma leh ayb hadduu yahay waxa kuu soo qastay ee naftaada raba uu xoolo yahay sidoo kale wax kaleoo noola ah waayo ayib maalan xoolo bini aadan leeyahay oo kale iyadana sidoo kale waa si kale haddaad isaga uga baxsan weyda uga nabadgeli weyda oo sidaa ku disho xoolaha qiimahooda laguguma leh ama dhib baad gaadhsiisayba maalan ayib haddii aad adigiiba lagu dilo oo difaac baad ku jirtay kow lagaa siiyey waa lagaa xoog batay shahiid baa tahay markaa ya waa shahiid kaa aad saa'ilka ana waa ahlu naar masaladaasi waa masalada loo yaqaano fiqiga sharcigaa dafcu saa'il baa la yidhahdaa dafcu saa'il ruuxa horarka ah iska celintiisa ayaa loo yaqaanaa ee dulmiga ku socda asalna waxaa u ayadda qur-aankii rabbi yidhi factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum inta uu idinku xadgudbayo idinkana waad geysan kartaan waay iyo xadiista nebiga sal lla lay waslam man qutila duuna maalihi fa huwa shahiid waman qutila duuna diinihi fa huwa shahiid waman qutila duuna damihi fa huwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid ayb bal nebiga sal lay sl nin baa u yimid rasuul ilaahi hadduu cid isoo raadsato xoolahaygiiyo naftayda rabto maxaan sameeyaa iska celi buud ayb hadaan hadduu idilo xaggeen aad maxaa noqonaya shahiid baata haddaan dilana naartuu galayaa buu nebigu sal lay slam saas weyaan ayb mas'aladaasi qeyd bay leedahay oo shardigay leedahay waxa weeyaan waxaan ku soo doontay ee noolaha ama bini aadan ha noqdo ama noolaha kale ha noqdee lagu ogolya inaad iska celiso markaana aan damaanad lagugu lahayn dembina aynan ahaanaynin waa marka aad isaga celiso siba siday ugu fududdahay sida ugu fududee ku suurtagal ah isaga celi adoo heli kara si fudud si adag ha doorannin ah, saas way macnaa addafcu ya bialaqal falaqal yaani siba sida yar baad isticmaalaysa ayib bilahaf falahaf waa haddii maalan ku filan tahayba inaad ku qaylido ya inaad qaylido dhawaaqdo intaa keliya ha u dhaafin ya waaba muxuu ahay qaylaaba ku filan buu kaaga carari hadday ku filan tahay hal feedh in kale ha u geysanin ya haddii waxoogaa toorri yar ku filan tahay toorida wa isaga dhuf laakiin xabad ha ku dhufan ya haddaad heli kartod kaga badbaadi karto bedelkaad kaw ka siin lahay inaad lugaha ka jabiso lugaha ka jabi soo ma laakiin adiga oo heli kara dariiqo sahlan tu ka culus haddaad qaadato hadda markaa waxa weye factaduu calayhi bimili ma ctadaa waay waad ad maadan noqonin waad xadgudubtay markaa soo ma alasal leanna muhimmaddu ma aha in la khaarijiye maaha muhimmaddu waxa weeyaan in dararkiisa aad ka nabad gasho sida ugu fudud ead dhibkiisa uga nabadgeli kartaad samaynaya marka saasaa loo baahanya ayb wa calaa raakibi daabbati ah. Ah, marka iska celinta way kala qaadaano haddii waxa uu u socdo uu yahay cirdigaaga sharafkaaga cirkaaga iyo xaaska inuu farxumeeyuu doonaya waa la iska celin bay leeyihi ya yaani u tanaasuli mayse ku dhimo hadduu naftaada rabo muslimna yahay ama xoolahaaga rabo ya marka waxay leeyihiin haddaad doontona waad iska celin kartaa haddaad doontona waxaad dooran kartaa inuu ku dilo ama xoolahaaga qaato laakiin cirdigaaga marna u dayn maysa ya waa difaaci markaa ha lagu dilo wacalaa raakibi daabbati ninka gaadiidka saaran korkiisa waxaa ahaaday damaanu maa atlafathu daabbadda uu saaran yahay wixii ay disho damaanadeeda ayaa korkiisa ah damaana maa atlafathu wixii ay disho daabbatu daabbadiisu waxay disho damaanadeedu korkiisay ahaatay waxaa laga wadaa gaadiid baad saaran tahay gaadiidka aad saaranteed adigu waddo gaadiidkaasi wixii dhibee uu geysto intaad saaran tahay adiga korkaaga waay ya maalan neef geelaad saaran tahay ruux buu haraatiyey ama ratigii aad saarrayd baaba dad qallacay oo cunay dad buu qaniinay ya ama digii baa dad ku tuntay markaad saaran tahay ama faraskii baaba dad jidhay adigoo muxuu ahay saaran wuxuu geystay adiga saaran baa lagaa rabaa maxay tahay sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye markaa waxaa tahay muqasir baa tahay maadaama aad saaran tahay adaa la rabaa inaad kontaroosho ood ilaaliso ood ka qabato wixii dhib ah ayib waxaa loo deliishadaa nebigu sal lla wasalam waa ka yidhi dadka xoolaha leh ee dadka waxaan u jeedaa xoolaha leh ee maalintii wixii ay geystaan oo dadka beeraha iyo beeraha ay u geystaan wax ka soo qaad ma laanna dadku beerahooda iyagaa dayaxa maalintii inay ilaashadaanbe habeenkiisa xooluhu waxay beeraha u geystaan ninka xoolaha le baa laga qaadi sababtu maxay tahay caadatan waxa weeyaan xoolaha habeenkii in la xareeyo beerahana aan la waardeynin habeenkii oon xoolo laga waardayn lan xoolihii wa xariisan yihin habeenkii xoolaha la xarayn laha ninkii sii daayoo beeraha ay cunaan waa laga qaadi maalinkiina ninka beertale baa la rabaa beertiisa inuu ilaashado hadduu ilaashan waayo xooluhu galaan asagaa beertiisii dayacay soo ma halkaasaa laga qaadanaya ruuxu wixii uu gacantiisa ku mas-uuliyadda isagaale waxaa hal la mid a hadda gaadiidkaas horay loo isticmaali jiray baabuurta hadda la wato baabuurta iyo diyaaradaha iyo tareemada iyo waxyaabaha la raacoo dhan ninka darawalka ah ayaa iskale wixii uu geysto asalku waa sidaa baabuurka waxba laguma laha diinteenna iyo qawaaniinta kale waxay ku kala gedisan bay ka mid tahay qawaaniinta hadda la isticmaalo baabuurku wuxuu geysto waxaa loo raacdaa ninkii baabuurka lahaa soo ma ama shirkaddii iyo kambanigii lahaa laakiin diintanu saas maha war birtani waxba kuma laasimo alcajmaa'u jubaar waxba kuma laasimo laakiin birta cidda mas-uulka ka ah waa cidda caqliga leh ee baabuurka wadda wa isagaasaa birta wado wax ku dhufan ama wax ka ilaalin asagay mas-uuliyaddu saaranta wabidaali isagaa lagu leeyahay wixii uu geysto tafaasiil badan baa ku jirta lakiin asalku waa sida ayb faslun wayuqaatalu waa lala dagaalami ahlulbagyi dadka gardarrada u saaxiibka ah bialaai sharaa'ida saddex shardi baa lagula dagaalami ahlulbaqyiga waxaa la yidhahda waa dad muslimiinta ka mid oo dowladda iyo madaxa muslimiinta maamula iyay ku kaceen bannaankay u baxeen waana koox awood leh dawladdii wixii ay ku lahaydoo xaq ah bay diidayaan ya way la dagaalamayaan dagaalkoodaasina inay daalimiin yihiin isuma haystaane waxoogaa way isgarsiinayaanoo waxbay tirsanayaan a yacani nooc isgarsiin ah iyo ta'wiilay kula dagaalamayaan dawladda iyo nidaamka ayagu isha siinayaan laakiin muxuu ahaayey e, e, e, waa gar daran yihiin xaqiiqada marka la fiiriyo waa gar daran yihiin laakiin ayagu waxay isu haystaan in ay gar leeyihiin nimanka noocaasee dawladda iyo nidaamka ku kacaa la yidhaahdaa buqaad la yidhaahdaa waa muslimiin xoogaystay oo bannaanka isu urursaday urur ama koox wahaakada marka waa lala dagaalami ahlulbaqyi dadka noocaasa waa lala dagaalami bialaai sharaa'ita saddex shardi baa lagula dagaalamaya ayib yacni waxaa la dagaalamaya dowladdii iyo muslimiintii kaloo iswada socda dowladdii iyo raciyaddii baa la wada dagaalamaysa ayib wain طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa heshiisiyaa la yidhi laba kooxood oo muminiina hadday dagaalamaan fain baqad ixdaahumaa cala alukhra mid hadday ta kale ka gardaran tahay yaa ma isku fiirsadaa la yidhi mid baa gardaran maxaa la yidhi faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illah middan gar daran isugu taga ya la wada dagaalama ilaa ay ilaahay xukunkiisa u soo noqoto oo isa soo dhiibto marka dawladdii laba kooxood oo muslimiinoo islaynaya intay kala dhex gasho mid la keri waayo gar daran tahay dawladdii shacabkii la dagaalamaya qoyska taa iyada dawladdii iyo nidaamkiiba ninka la dagaalamaya haddana gar daran waa ka xag jiraa marka marka dawladda lagu fiirsan maayo waa loo raaci sababta maxaa la ilaalinayaa waxaa la ilaalinayaa nidaamku hadduu burburo nidaamku hadduu burburo aafo ka weyn ma jirto nidaamku haba daciif ha iska ahaado oo daalim ha ahaado oo jaa'ir ha ahaado ya laakiin jiriddiisaasaa wax badan ku ilaashan yahay ayb bialaai sharaa'ita saddex shardi baa lagula dagaalamay shardiga koobaadi an yakuunuu waa inay yihiin fii manacatin awooday isku difaacaan dhexdeed waa inay ku sugan yihiin waa inay awood leeyihiin oo isdifaaci karaan nin iyo laba ruux oo meelaha wareegaysanaya hadda maxaa lagala dagaalamaya waaba niman carcararahaye awood waa inay leeyihiin a isku difaacaan wa an yakhrujuu waa inay ka baxaan can qabdati alimaami imaamka gacantiisana waa inay ka baxaan awoodda dowladda iyo suldaankeeda iyo maamulkeedana waa inay ka hoos baxaan oo ay dhinac uga baxaan macnaha ayib maalan eh, inay dhul gooniya galaan inay tuulooyin gooniya galaan waxaa ka mida maalan inay leeyihiin nin madaxoo macnaha ay ka dambeeyaanoo dad kala dambeey nooc soocaasa ra-iis leh wahaa kada wa an yakuuna waa inuu ahaaday lahum iyaga waa inuu u ahaaday ta'wiilun tafsiir saa'iqun oo socon kara xoogaa nusuus iyo adilay deliishanayaan sina ugu qalloocatay oo fahamku la xumaaday wayna suroobi kartaayoo fahamka ay meesha ka qaataanka qaateenoo khaldan waa wax soo geli kara meesha laakiin sax maaha taawiil saayiqaa la yidhahda yacnii nusuusta qur-aanka iyo sunnada iyo aqwaasha ahlilcilmiga marmarka qaarkood dhansaar baad u qabsanay dhansaarka aad u qabsatay baa marna wuxuu yahay macnuhuba meesha ma soo geli karaba marna waa soo geli karaa laakiin naskan loolama jeedo marka waxaa la yidhahdaa markaa dambe saa'iq baa la yidhahdaa waa wax suurtagal noqon kara ya kan kalena waxaa la yidhahdaa waa hayru saa'iq waa ta'wiil iyo tafsiir aan meeshaba geli karinba ayib marka waa inay ta'wiil saa'iqa leeyihiin waa inay wuxuun shubha ay leeyihin manaa shubha muxtamila oo kitaabka iyo sunnada iyo waxoogaa waana laga kadarday waana la dulmiyey kana na lagu sameeyey kan haddayna ta'wiil lahayn markaasi waa mucaanidiin waay buqaad maaha ayib walaa yuqtalu la dili maayo saddexdaa sharti haddii la helo marka waa lala dagaalamaya dagaalka marka lala dagaalamayo nimanka iyaga ah ee buuqaadda ah ee ama xuquuqdii dawladdu kulahayd bay diideen saan sheegnay sekadii maalan waxyaalihii taacadii ama muxuu ahaayey waxbayba dulminayaan ayib marka lala dagaalamayo marka dagaalka iyaga lala dagaalamayo iyo gaalo la dagaalankeedu way kala duwan yihiin axkaam bay isku khilaafsan yihiin waata marka dagaalkooda axkaam khaasu leeyahy walaa yuqtalu la dili maayo asiiruhum midkooda la qafaashay oo gacanta galay la dili maayo ya markii lala dagaalamo maxaabiista laga soo qabtay lama layn karo walaa yuqnamu la qaniimaysan maayo maaluhum xoolahoodana la qaniimaysan maayo xoolihii laga soo qaadayna la qaybsan maayo midka la soo qabtay xabsi baa la dhigi xabsigaasuu ku jirahayaa ilaa nimankan kooxdiisa ay baaba'do oo meesha ay ka baxdo kadibna waa la iska sii daynaa xoolaha laga qabsadayna meel baa la dhigayaa ilaa ay baaba'aan oo la tirtiro ama ay toobad keenaan wixii ka soo hadhaa xoolaha la siinaa marka soo ma ayib la banaysan maayo walaa yuqnamu amwaalahum la qaniimaysan maayo walaa yudafafu laysraacin maayo calaa jariixihim koodii dhaawacmay mid dhaawacaa loo tegayba dhaawacooda la israacin maayoo la dili maayo waa la daaweyn waana la soo qabanaa kadib maxaa la samaynaa ya markii la daaweeyo dee haddii la sii daayo kooxdiisiioo jirta soo ku noqon maayo marka xabsi baa la dhigi ya ilaa mushkiladaasi dhammaato kadibna waa la iska sii daynaya ayib arrimahaasi waa waxa u dhaxeeya qitaalu iyo qitaalu buqaadda ile dadka waa muslimiin muslimiin uun shaydaan u gacan haadiyey waay oo uu khalday marka maqsuudku maaha in la baabi'iyo laakiin maqsuudku waa sharkoodan in lasoo afjaro intaas waay saas daraaddeed inta laga baaqsan karo xoolahooda iyo naftoodaiyo waa laga baaqsanayaa macnaa ayib wixii uun dani qallifta mooyaane cali bni abi aalib radi allahu tacaala canhu iyo saxaabadu dagaalkii jamal ee dhex maray ayay sidaas sameeyeen ilan muslimiinta dhexdooda unbay ahaayeen waa kii cali dixiyey ogeysiiska oo war nin cararayna yaan la eryanin mid dhaawacana yaan la dhaawac tirin mid lasoo qabtayna yaan la dilin ayib ninkii iriddiisa xidhana waaba aamin oo gurigiisa gala ninkii hubkiisa tuurona waa aamin ah, markii laga adkaaday manaa kooxdii kale iyo cali iclaankaa bixiyey dadka haddaba yaan la eryanin macnaha ayib faslun waman irtada can اlislaami istutiiba aaaa waman irtada ciddii ka ridowda ilislaami islaamnimada ka noqoto diintiisa ka noqda istutiiba towbad baa la weydiinayaa alaaan saddex goor tanna waa xaddulmurtad waay murtadku waa ninka diinta islaamka intuu soo galo kadibna dib uga noqda oo ama diin kale gala ama diinba aan gelina islaamnimada isaga taga mulxid iska noqdo diin ah waa murtad intuba xaddiisu waxa weeyaan saddex goor baa laga toobad aqbalaya saddex goor baa laleeyahy war soo laabo war diintaadii ku soo noqo oo diintan baadilkaa ka soo noqo saddex goor haddii uu soo laaban waayo markii towbad la weydiiyo fa in taaba hadduu toobad keeno markaa fadaaka wa hadduu toobad keeno arrinku waa cad yahay war ma leh wax loo raacanaya ma jiro wa ilaa hadduu toobad keeni waayo qutila waa la dili markaa xadiis aad u fara badan oo nabigeenna ka sugan sal lay wasalam ayaa tilmaamaysa man badala diinahu faqtuluuhu xadiidkii cabdullahi bni cabaas ninkii diintiisa badela dila iyo xadiidkii isagana mucaadi ibnu jabal iyo abu muusa alashcari iyo ha yani waxa weeyaan isagana sidoo kale sidoo kale xadiidkii cabdullahi bni mascuud radi allahu tacala canhu ee saxiixaynka ku yimid nebigu rasuulku wuxu yidhi sl ly wasalam ruux muslima dhiiggiisu ma bannaano oo shahaadateynka qiraya ilaa saddex mid ka mida inuu ku bannaanaado mooye naf naf loo dilay iyo ruux isagoo guuru horreeyey sinaystay iyo nin diintiisii ka tegay jamaacadana faaruqay ah, marka xadiis badan bay masaladaasi leedahay wailaa qutila waa la dilaya haddii riddo loo dilo oo muxuu ahaayey diintuu ka baxay markaa loo dilo ayib markaasi walam yuqsal la dhaqi maayo lam yuqasal la dhaqi maayo maydkiisa walam yusalla calayhi laguna tukan maayo walam yudfan la aasi maayo fii maqaabiri lmuslimiina muslimiinta qubuurtoodana lagu aasi maayo leanna waa gaal oo kale gaal ahaan baa loola dhaqmiyo ama meel cidlaa ama qubuurtaa gaaladaa lagu aasi laakiin axkaamtii muslimka qaadan maayo axkaamtii muslimka dhintay marna la siin maayo ayib faslu wa taariku salaati calaa darbayn masaluu meeshan ka hadlay ka mid mida masaa'isha laysku khilaafsan yahay fuqahada dhexdooda ma keentaa diin ka bax mise ma keento ilaan ruuxa diinta ka baxay marna wuxuu kaga baxayaa inuu isaguba iclaansadaba diintii inuu ka tegay marna wuxuu kaga baxayaa fal uu sameeyey ama hadal uu ku hadlay ama shay uu ka tegey baa gaalnimo keeni markaasoo kale wuxuu u baahan yahay intaan gaalnimadiisa la xukumin in la mariyo muxuu ahaaye in aad iyo aad looga taxadaro oo hadduu shubhalaya shubhada laga zuuliyo oo haddii aan aqoondarra u geysay loo sheegoo la baro oo xujada lagu oogo oo aan markaaba laysaga tilaabsanin yaa ilan diinta islaamku asal waxa u ah badbaadaa asal u ah asal badbaadaa u ah ayb marka waxaa ka mida masaa-isha ay isugu khilaafsan yihiin fuqahadu iyo culimmadu gaalnimo ma keenta iyo diintoo laga baxay mise ma keento waxaa ka mida salaadoo laga tegay ruux hadduu salaada ka tago ma murta diinta ka baxayba mise ma ahe waa muslim caasiya masaladaasuu ka hadlay wa taariku salaati faslun wa taariku salaati salaada ruuxii ka tegay calaa darbayni laba nooc korkoodu ahaa ruuxa salaada ka tegey laba nooc waay laba mid waay axaduhumaa labadaa midkood an yatrukahaa salaaddii waa inuu ka tago hayra muctaqidin isagoon ictiqaadinaynin liwujuubiha waajibnimadeeda salaadda wuxuu uga tegeyba wuxuu ictiqaadsan yahay inaysan waajibba ku ahayn waajibba iguma ah buu le yaa igu yeesha yaa layguma leh imana saarna war maxaa lagugu yeelan waaya may may waxba kama jiro ayib kaa isagaa fa xukmuhu xukumkiisu marba hadduu waajibnimadeeda inkirsan yahay fa xukmuhu xukumkiisu xukmu lmurtad waa kii diinta ka baxay uu markaa la xugum yahay an hadda ka soo hadala oo maxaa xukumkiisu muxuu ahaa ya yustataabu alaaan saddex goor baa toobad la weydiinaya war salaada tuko wixii horena ka soo noqo hadduu toobad keeni waayo markaa kadib khalaas gaal la dilay buu noqonayaa madhabka shaaficiga ah sida ku xoog badani waxa weeyaan saddexda beri in loo sugaayey shardi maaha cinda shaaficiya a oo waxay deliishanayaan xadiidkii bukhaari muslim abu muusa alashcari yeman waa kii ka talin jiray kadibna nebigu sal ly sl mucaadna dhinac buu u diray ninka abu muusa dhinac baa loo diray waxaa u yimid marka abu muusa mucaad baa muuse u yimid booqasho ugu yimid markuu yimid wuxuu arkay nin agtiisa ku xidhan war ninkani muxuu ahaa ninkani waa nin soo islaamay oo diinta ka noqday oo muxuu meesha kuugu xidhan yahay wuxuu yidhi walla inaanan sooba degayn ilaa la khaarijiyo a maxaa meesha ugu xidhatay ninkan maad xukunku ilahay ku fulisa markiibaa xukunka lagu fuliyey marka waxay leeyihiin saddex goor in towbad la weydiiyaayey laazim maaha ayb waa madhabka sida ku xoog badan an yatrukahaa inuu ka tago salaaddii hayra muctaqidin isagoon ictiqaadinaynin liwujuubiha waajibnimadeeda fa xukmu xukunkiisu xukmu lmurtad weeye markaasi culimmadu waa isku waafaqsan yihiin inuu murtad yahay waani ka labaad waxay markaa ku dabaqayaan axaadiista nebiga sal ly slam uu leeyahay ninka iyo shirkiga iyo gaalnimada waxaa u dhexeeya un tarku sala inuu salaada ka tago yani salaada gaalnimo iyo ruuxa waxa kala teedee kala celiya waa salaada hadduu salaaddii ka tago bimacnaa derbigii isagii gaalnimada udhexaysa wuu jabay wabitaali waa gaaloobaya man waani shardiga labaadi waxa weye an yatrukaha salaadii waani nooca labaade oo kuwa salaada ka tegay ka mida an yatrukaha salaaddii waa inuu ka tago kasalan wahsi waa inuu uga tago ha muctaqidan isagoo ictiqaadsan liwujuubiha waajibnimadeeda waan qirsanaha inay waajibta oo laygu leeyahay wamaa tukatid naf iyo shaydaan baa i wata ah, caajis baa ahaya waa iska wahsanahaya laakiin inaan dembi caasi ahay waa ogahay ya in ilaahay igu leeyahayna waa ogahay inay waajib igu taha waa qirsanah waa qirsan yahay laakiin wahsi iyo cagjiid iyo shaydaan iyo naf iyo waxbaa wata kaa isagaa fa yustataabu isagana towbad baa la weydiin war ka soo noqo ya war salaada tuk marka la qabto waa fain taaba hadduu soo laabto oo wasallaa uu tukado faalamru waadix waay arrinku waa cadya markaa soo ma faraha laga qaadayo wailaa hadduu soo noqon waayo oo tukan waayo qutila markaa waa la dilayaa xaddan baa loo dilaya xad ahaan baa markaa loo dilaya bimacnaa tii hore maxay ahayd dilkii hore xaaladii hore waxaa loo dilayey riddatan gaalnimaa loo dilaya soo maa markana waxaa loo dilayaa xaddan baa loo dilayaa oo markaa waa muslim caasi ah muslim la xaday oo kaluu noqonayaa oo cibaadadii uu ka tegay cuquubo ahaan loo ciqaabayo ayuu noqonayaa waana lagula dagaalamaya hadduu xoog leeyahy wa kaana xukmuhu xukumkiisuna wuxuu ahaaday xukmaalmuslimiina muslimiinta kaleeta xukumkoodoo kaluu leeyahay markii salaada ka tegitaankeeda loo dilo meydkiisa waxaa loola dhaqmayaa sidii meydka muslimiintoo kale bimacnaa waa lagu tukan oo waa la dhaqi oo maqaabirta muslimiinta lagu aasi oo waa la dhaxli wahaakada muslim caasiyoo dhintay baa loola dhaqmaya ayib sidaasi waa sida madhabka uu yahay culimo kalena waa ku waafaqsan yihiin iyo madaahibta qaar ka mid ayib rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka cabdillahi bni cumar baa wuxuu leeyahay waxaa lay amray inaan dadka la dagaalamo ilaa ay qiraan cid xaq lagu caabuday inaysan jirin alla mooye maxamedna rasuulka ilaahay weeye salaadana ay toosiyaan sekadana ay bixiyaan sidaa hadday yeelaan dhiiggooda iyo xoolahoodaba waa iga ilaashadeen ilaa xaqa islaamka mooye xisaabtooduna ilahay bay la jirta waxaa laga qaadanayaa hadday hee salaaddii tukan waayaan ama sakadii bixin waayaan waa lala dagaalami cid dagaalkiisu bannaanaatayna dilkiisaa bannaanaatay w ayib meelahaasaa laga qaadanaya tan kaleetana meelo kale kala baxayaan iyo xadiis kale oo iyadana ay leeyihiin macnahaasay ku tusaysaa wa kaana xukmuhu xukma almuslimiina xukumkiisu xukumka muslimiintuu noqono waa la dhaqiyo axkaamtii amwaadda muslimiinta ayaa lagu dureerinayaa nacam masalada taariku salaadku saan sheegnayba a'immada salafku ridwaanullaahi calayhim waa ku kala gedisnaa aragti badalaayeen laakiin daahirka qur-aanka iyo axaadiista daahirkeeda iyo weliba ijmaacii saxaabada waxaa laga qaadanaya inay xoog badan tahay taariku salaadku inuu gaal yahay ama kasal iyo wahsi ha uga tago ama haba diidaba saasaa daahirka axaadiistaad moodaa inay xoog nusuusta inuu xoog badan yahay laakiin masaladu laa zaalad inay tahay masale khilaafiya oo aimmadii madaahibtaa ku kala aragti bedelnaa laakiin waxaaba ku filanba taariku salaadka xumaan waxaa ugu filanba in laga doodsan yahay ma gaal baa mise waa muslim doodiba inay gashaba islaamnimadiisa intaasaa ku filan hadduu wax garanayo way macnaa ayb kitaabuuljihaadi jihaadkiibuu kitaab u yahay jihaadku waa qitaalu lkufaar jihaadku waa dagaalka gaalada iyo muslimka u dhaxeeya gaalkuna uu yahay mid dagaalkiisu bannaan yahay ama ha noqdo gaal dhulkaagii iyo dalkaagii soo maagay oo markaa noqday dafci ama dalabi ha noqdo dagaal markaasi dacwo iyo diin lagu faafinayo oo ummadda lagu gaadhsiinayo ama khalqiga ha noqdo ku dooni ha noqdee waxay ka mid tahay faraa'idda waaweyn iyo shacaa'irta waaweyn ee diinta ayuu ka mid yahay qur-aanka iyo sunnaduna aad bay uga hadleen bal waa shucba min shucab aliimaan iimaanka gabaladiisa mid ka mida waa waxaana loo jideeyey si ahaantiisaba dagaalka iyo jihaadka waxaa loo jideeyey in uu dadka gaadhsiiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiisa wuxuu wasiilo u yahay inuu dacwada xaqiijiyo saas daraaddeed baa marka gaalada lala dagaalamayo intaan dagaalka lagu bilaabin ayuu nebigu wuxu uhi sal alla alay wasalam saddex mid ka mida ugu yeedh diinta ugu yeedh hadday kaa yeelaan dah hadday kaa diidaan ugu yeedh inay markaasi ay isdhiibaanoo dowladda muslimkaa ka mid noqdaan ayagoo waxoodii haysta hoos joogaan xoolana sidaa ku bixiyaan iyo jizya hadday kaa diidaan ilaahay tala saaroo la dagaalan markaa marka jihaadkiisu wuxuu wasiilo u yahay awoodda hortaagan khalqiga iyo ilaahay tawxiidkiisa kala hortaagan ee xoogga sheeganaysaa lagu zuuliyaa awooddaa marka la zuuliyana dadkii oo wixii hortaagnaa laga horwareejiyey iyo diintiibaa marka xorriyad loo siiyaa markaasaa waxaa la leeyahay laa ikraaha fi ddiin inaad diinta qaadato lagu qasbi maayo laakiin waxaan adig iyo diintii kale hortaagan ee idiin dhexeeya baa lagu zuulinayaa dagaalka maqsuudkiisu waa sidaa wey macnaa oo dacwadu wasiilo u yahay sidaas daraaddeed hadduusan maqsuudkiisii iyo midhihiisii dhalinaynin dagaalkaasi markaa ma bannaano ama dhibkuu keenayaa badan ya ama ma ahee muxuu ahaaye maslaxaba kama dhalanayso ama dhibaatadiisaa badan waa midda keentay muslimiintu intay maka joogeen iyo marxaladii hore ay tabar yaraayeen in dagaalka laga xarimo ayagoo la dulminayo oo la cadaadinayo oo la karbaashayo oo la qixinayo oo xoolahooda la qaadanayo haddana maca daalika qur-aanku wuxuu ku yidhi gacan tallaaba tilaabaha qaadina sababtu maxay tahay maalinkaa hadday tilaabo qaadaan tabar ma hayaane soo cagta la marin maayo dagaalkaagu hadduusan maslaxaba keenaynin ama dhibaato soo kordhinayo ama muslimiintii dhibaato ku keenayo xoolahoodii iyo dalalkoodii iyo waxoodii adiguna awoodaad kaga celisa ayna haynin markaasi dagaalkaasi jihaadkii sharciga ma aha ya waaduun iska qiirooto waad iska xamaasaysantay laakiin dhib baad soo hoyinaysaa dheef qumaba ma keenaysa jihaadku waa inuu masaalix xaqiijiyo dimaada muslimiinta badbaadiyo dhulkooda badbaadiyo wax soo kordhiyo dacwada faafiyo oo dadka tawxiidka iyo ay ku gaadhaan uu ku gaadho wey maanaa markaasaa yaa muxuu ay maslaxadiisii xambaarsanaya maanaa ayib ilaa maslaxadiisii laga helayo uu xaqiiqoobayso qaab noocaasoo kalea loo marayana wixii kale markaasi waa waa wax khilaafsan wa sharaa'iu wujuubi ljihaadi jihaadka waajibidiisa shuruudihiisu sabcu khisaalin waa toddoba arrimood waay ayib nusuus fara badanoo qur-aanka iyo sunnada le baa aad ugu taagtaagsaday fadaa'isha uu leeyahay iyo sida dadka looga rabo iyo ummadda muslimka iyo macnaha weyne uu ugu fadhiyo fariidadaasi ay ugu fadhido macnaha ayib shuruuda uu ku waajibayo waxa weeye alislaamu islaamnimada ruuxa uu ku waajibayo waa inuu muslim yahay leanna jihaadka lagulama hadlo lagalamana hadlo cid gaal ah jihaad lama yidhaahdo xataa hadduu ka tirsan yahay raciyadda dowladda muslimkaa ayb wlbuluuqu qaangaadh waa inuu ruuxu qaangaadhya caruurta yaryarkaa dagaal lama geliyo cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma waa kale nebigaa la ii soo bandhigay maalintii uxud waa dagaalkii uxud yacni dagaal inaan geli kariyo in kalaa nebiga lay hor keeno o laii soo bandhigay markaan afar iyo toban sanaan jiray buu yidhi nebigu iima bannaynin buu yidhi dagaalkii waa loo diiday niman dhallinyaroo xamaasaysan bay ahayn carruura iska joog baa layidhi maadaama aadan weli qaangaadhin maalintii khandaq dagaalkii khandaqee ka dambeeyey baa nebiga la ii bandhigay buu yidhi markaana waxaan jiray buu shan iyo toban sano markaasaa nebigu ii ogolaaday buu yidhi sal alay waslam saas dareed carruurta inaan dagaallada la gelin waa mabda' ka mida ah mabaadida diinteenna saas way macnaha marka walbuluuqu gaangaad walcaqlu iyo garasho waa inuu ruuxa caqligiisa iyo maankiisu joogo hadduu maankiisu maqan yaho waalan yahay ayadana dagaal kuma waajibo iyo jihatoona walxuriyatu iyo xornimo waa inuu ruuxu xor yahay addoon hadduu yahay wax kuma waajibaan yani jihaad kuma waajibaan waaldukuuriyatu iyo labnimo waxaa baxaya ya dumarkii dumarka jihaad iyo dagaal kuma waajibo waa kii xadiidka caaisha ah rasuul ilaahayow waxay tii rasuul ilaahayow alaa naqzu wanujaahid macakum ya miyaanaan idin raacaynin oo dagaalkaanaan idinla gelaynin markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay wasalam lakunna axsanu ljihaadi waajmaluhu idinku waxaad leedihiin jihaadka ugu fiican uguna quruxsan baad leedihiin oo maxay ah alxaju alxaju lmabruur xajkaa idinka dumarkii haddaad tihiin jihaadkiinna laakiin dagaalkan iyo qajacacdan kama bixi kartaa rag baa iska leh ayib marka yani waxa weeyaan wadukuuriyatu ma diidayso hawlo way ka qaban karaan dagaalkiiyo hawlihiiso yani ma diidayso waxaa laga hadlay waa waajibnimada wasixatu iyo fayoobi baa sharti ah ruux hadduuba jiran yahy ama naafaya markaas iyadana kuma waajibayso ayb wataaqatu ya yani qur-aankaa iyadana sheegayo rabbi ku sheegay tabaaraka watacaala dadka jiran ee mardaaga ah inaysan iyagana uusan ku laasimaynin wataaqatu iyo karitaan cala alqitaali dagaalka uu kari karo ruuxu inuu dagaalka kari karo awooddiisa leeyahy hadduusan awood lahayn ama naafo wey ama muxuu ahaay maba kici karo ama da aan muxuu ahay dagaalami karin weye markaasoo kaleeto hadduusan awood lahayn markaasi dagaalkuma waajibayo ayib laysa cala aducafaa walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilahi warasuulih yacni dadka tabarta daran iyo dadka jiran iyo dadka awood dhaqaaloy ku dagaalamaanba aan haysanin korkooda wax cidhiidhi iyo xaraj iyo dembi ma saarna yani wax weeyaan awood ma jirto waay macnaha ayb waman usira ciddii la qafaashoo min alkufaari gaalada ka mid a ah cafacalaa darbayni gaaladii lala dagaalamay gaaladu dhowr nooc bay noqdaanoo sida inaynu in la fahmo u baahan waxa waaye gaaladu dadka aan muslimka ahayn ee axkaam bay kala leeyihiin gaal gaal xarbiyaa la yidhaahdaayo dagaal buu kuugu talagashan yahay adiguna dagaal baad ugu talagashanta ya isuma gabataan xarbi baa idinka dhexeeya kaa xarbi baa la yidhahdaa axkaamtan haddaan ka hadlaynana isagay ku saabsan tahay gaalka labaad waxaa la yidhaahdaa waa gaal dimmi ah dimmiga waxaa la yidhaahdaa dowladda muslimkee dhisan ee dalkeeda ka talisa ayaa waxaa ku hoos nool dad aan muslimiin ahaynoo diimo kala haysta raciyadii waxay ka mid yihiin mujtamaca dowladda ku hoos nool ee muxuu ahaayey ay dowladda u tahay qoladaasna waxaa la yidhahda dimiyiin baa la yidhaahdaayo dhiiggooda iyo xoolahoodu midna ma bannaana naar baa lagu geli gaalka labaadii waa gaalka mucaahadka oho ballan iyo nabad baa idinka dhaxaysa inaad ku wada noolaataan ama muddo ha noqoto ama muddayaysan lahaan laakiin waxaa idinka dhexaysa heshiisa aynu wada noolaanno ama dalkiisii baad ku nooshay ama dalkaagii buu yimid oo uu ballan ku yimid ballankaa maanta waxaa u dhigma macnaa inaad in fiisa lagu siiyo oo kale dalka haddaad fiisa uu ku siiyo oo ogolaansho uu ku ogolaado inaad soo gasho curfiga caadidaa ah waxa weeyaan waddankaa intaad joogto inaad ku nabadgasho isagana aad nabadgeliso soo ma yacni waxa waa ammaankii cahdigii waa wakadalika haddaad waddanka iqaamiyo deganaansho ku siiyo cahdi baad ku jirtaa ya cahdi baad ku jirtaa ballan baad ku jirtaa asagana waa inaan dhibaato lagugu geysanin adiguna aadan dhibaato geysanin kuwa iyaga meelaha marka haddaad wax ka raadiso jihaad maaha ya meelaha ninka wax ka raarraadinahaya oo wax muxuu ahay ka farsamaynahaya ee jihaad sharciya maaha jihaadka sharciga ah waa nin raganimo muujisto oo bannaankaa u baxay oo yidhi car iyo car laysu taagay car iyo car markaasay dagaal sharciyata laakiin dhuumaalaysigan hoosta muxuu ahay layska jillaafaynhayo muxuu ahay adigoo yaani ballan iyo cahdi iyo sharci iyo wuxuun waddankii ku joogaay middaa sharci lama yidhaha waa khaldantaa middaa iyada cala alasaas masaladaa buxuud gooniya bay leedahay mana aha masale xamaas iyo ku salaysane waa masale sharcan la ta'siiliya wey ta'siilkeeda sharcigay leedahay ayib waman usira min alkufaari facalaa darbayn axkaamta meesha wuxuu ka gudagalay dadka dagaalka lagu soo qabsado ilaan diinta islaamku dagaalkeedu dagaalka muslimiintu ay qaadayaan iyo jihada ay la dagaalamayaani aadaab iyo axkaam bay leedahay kan la soo qabsaday axkaam buu leeyahay ka la dilay axkaam buu leeyahay wixii ka dhashay axkaam bay leedahay caruurtii axkaam bay leeyihiin dumarkii axkaam bay leeyihiin aadaab baa wax walba loo sameeyey ma aha ruuxa hawadiisa inuu iska raaco wuxuu doono iska samayn maaha laakiin nidaam iyo qaanuun buu leeyahy wax walba qaanuunkii qaanuunkiibaa marka wax ka mida ah laynooga sheegaya waman usira ruuxii la qafaasho oo min alkufaari gaalada ka mida ah, fa calaa darbayni laba nooc waa gaalada dagaalku nagala dhexeeyo ciddii laga soo qafaasho noo lagu qabtaay waa laba nooc midkood darbu nooc yakuunu wuxuu ahaanayaa raqiiqan addoon buu noqonayaa binafsi sabyi qafaalashada lafteeda buuba addoon ku noqonaya ayib markaaba addoommay isu beddelayaan ciidankii iyo ciddii dagaalka gashay iyo waa la qaybsanaya ayib wahum kuwaasi waxa weeyaan asibyaanu caruurta iyo wanisaa'u dumarka waayo ilan dumar iyo carruur lama laayo soo ma dumar iyo caruur lama dilo allahuma inay dumarku dagaalamaan oo dagaalka wax ka galaan mooye laakiin lama laayo nabigeenu sal alay waslam arkay maalin maalmaha ka mid haweeney meel dagaal ka dhacay maydoo taalla wartan yaa dilay buu nebigu sal lay waslam ya maa kaana haadihi lituqaatil mid dagaalantaoo mie maxaa u disheen marka dadka aan dagaalamaynin lama laayo carruurtaa la mida lama laayo marka xukunkoodu qoladaasi toosba waxay u noqonayaan yani addoomay isu bedelayaan wa darbu nooca labaadna laa yaliiqu binafsi sabyi qafaalashada lafteeda addoon ku noqon maayo khiyaaraad baa furan markaa markii lasoo qafaasho lasoo qabsado khiyaaraad baa furan laakiin markaaba tilqaa'iyan otomatikiyan uma noqonayaan addoommo uma noqonayaan ayb wahum kuwaasi alrijaalu ragga weeye albaaliquuna ee qaangaadhka ah ragga qaangaadhka ah ee sidaasi markaa lagu qabtaay ayagu axkaam kale ay leeyihiinoo markaaba addoommo isu rogi maayaan ayib muxuu la samaynayaa marka walimaamu imaamkii mukhayarun mid la doorgeliyey wey fiihim kuwaa dhexdooda bayna arbacati ashyaa afar shay dhexdoodaa khiyaar loo gelinaya madaxa muslimiinta iyo mas-uulka wata ayaa markaa afar khiyaaru leh afar shay ayuu kala dooranayaa kolba kii maslaxadu ku jirto ka koobaadi waxa weyaan alqatlu waa layn khiyaar buu leeyay walistirqaaqu way ta labaad addoonsi meeshii dumarkii carruurtu mareen iyagana in la mariyo walmannu ta saddexaadii waa galladaysi galladaysigu maxay tahay in bilaash laysaga sii daayo waxbana laga qaadanin la addoonsanin la xidhin la yidhaahdo kac iska tag layskaba fasaxaba waa khiyaarka saddexaad khiyaarka afraadna walfidyatu madax furasho wey bimaalin maal in lagu madax furto aw birijaali ama rag lagu madax furto in la yidhahdo waa ku sii daynaya xoolo noo ken intaa madaxaaga ku furo ama la yidhaahdo rag muslimiinoo la haysto lagu soo furto birijaalidaasi rag keliya ma ahe dad muslimiinta laga haysta in la dhaafsado lagu soo furtona waa la heli karaa yafcalu wuu samaynayaa min dalika arrinkaa xaaluu ka mid yahay imaamku wuxuu samaynayaa maa fiihi lmaslaxatu wixii maslaxadu ku jirto wixii muslimiinta maslaxadooda iyo dantoodu ku jirto ayuu afartaa khiyaar ka dooranayaa mar waxaa laga yaabaa xaaladdaa qadhaadho layntaa maslaxadu ku jirta mar waxaa laga yaabaa istirqaaqiya addoonsigaa maslaxada muslimiinta ugu jirta mar waxaa laga yaabaa in xoolaa loo baahanya in xoolo la dhaafsado inay maslaxadu ku jirto mar waxaa laga yaabaa inay maslaxadu bido muslimiintaa dad laga haystaayo in lagu soo furtoo la dhaafsado imaamku sidii maslaxadu markaaba ay raajix ku tahay ayuu qaadanayaa oo afartaa khiyaar buu leeyahy ayb masaladaasi ku saabsan waxyaalahay ku kala duwan yihiin horta ummad kasta ummad kastaoo adduunka ka jirtaay ama qabiil ha noqdo ama dawlad ha noqdo way leeyihiin dagaal way leeyihiin dagaal way leeyihiin oo dawladaha waydinka arkay oo wasaaratu difaac bay leeyihin soo ma oo ciidamay leeyihin ciidamo milatari bay leeyihin dagaalka waddankooda gudahooda haddii lasoo weerana way isku difaacaan maraha qaarkoodna bannaanada iyagoo waddankoodiiba loo imaanin dibaddiisay masaalix iyo dana ka yeeshaasoo dagaal u aadaan ummad waliba marka way leedahay laakiin waxa loo dagaalamayaa kala duwan ummadaha kale waxay u dagaalamaan waa dana adduunyo masaalix adduunyo dhulbay qabsanayaan dad inay gumaystaan khayraad inay boobaan waxaasay u dagaalamaan laakiin diinta islaamku jihaadkeeda ay jidaysay loo dagaalamayo waa bini aadamka badbaadadiisa waa waxaa saasay ku kala duwan yihin bini aadamka naar kusii socdee sidan hadduu ku dhinto naar geli doona in la badbaadiyo baa loo dagaalamaya waa waxa ay ku kala duwan yihiin waa sidaas daraaddeed waxaa khalad ah in diinta islaamka mabaadi'deeda lagu eedeeyo dagaal unbay dagaal unbaad sheegtaan oo yaan dagaalamin waay reer galbeedkan adduunka wareeriya hadda uun xuquuqul ansaan iyo insaan iyo ku wareeriyey iyo xuquuq bini aadan iyo kan iyo ku wareeriyey adduunka dhan markay qabsadeen maxay u qabsadeen soo mayna gumaysanin aadamaha maxay u gumaysteen ma risaalay wadeen ma tawxiid bay noo wadeen afrikaankanay gumaysteen eeshiyaankay gumaysteen muslimiintay gumaysteen ilaa hadday haystaanoo kor ka haystaan ya war maxay wateen ya laba qodob bay wateen boob horta way wateen khayraadka dalalka inay boobaan midda labaadna waxaa ku lamaanaydoo hoos kaga lamaanay kirishtanka inay faafiyaan sooma kirishtaanku seebuu ku gaadhay dalalkani waxaan ku gaadhay gumaysiguu la socday soo saas maa sidaas daraaddeed warkan laysku akhrinahayee la leeyahay muxuu ahay islaamka uun lagu shaabadaynahayo ceebta looga dhigayo ceeb ma dagaalka markaad meeshiisii dhigto waa sax yaa nabadduna meel bay leedahay dagaalkuna meel buu leeyahay meeshii dagaalka markaad nabadgelisana waa xikmad darro meeshii nabadda markaad dagaal gelisana waa xikmad darro ummad walbana way leedahay laakiin maqsadkiiyo hadafkaa kala gedisan iyo waxa la doonayo in la xaqiijiyo aadaabtaa iyo axkaamtaasay marka leedahay markii sidaa loo fiiriyo oo axkaamteediiyo aadaabteediiyo diintii waxay u dejisay jidkeeda la mariyo qurux buu ku soo baxaya laakiin musiiba waxay dhacday marka inta magacii jihaadka la biliiliqaysto waxaan jihaad ahayn madaxa loo geliyo loo saaro oo fariidadii iyada ahayd magaca laga dilo ya magaca laga dilo la kharibo marka muslimkiibaaba niciba muslimkiibaa ka carari jihaadaa oo wadaadkiibaa ka carari oo caamadiibaa ka carari war jihaadku soo waxan maaha war ma bini aadamka wuxuu samaynayay jihaad ku magacaabayay jihaadka shareecadu ka hadashay farqi baa udhexeeya masaladaa waa in loogu baraarugsanaado aynan noqonin ama fariidadii diinteennu tilmaantay iyo masaalixdeeda in laga cararo ama aynan noqonin waxaan macno lahayn oon jihaad ahayn oon maslaxo ummadda u keenaynin in magacan inta la saaro magac dil lagu sameeyo fariidadiina sidaa lagaga cararo waa inayna labadaas mafsadaba layska ilaaliyo hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslama wbaaraka cala nabiyina mxamed wala